قال xdثna cاmر بن صالح عن هiشhام بن cروة عن أbيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها qاaلت waxbaan ka bood عن عائشة رضي الله تعالى عنها qاaلت توفي رsuuل اللhi صلى الله عليه وaليه وسلم يوم الاثنين maalin اثنيina nabiga la oofsaday oo xijaabtay xadaثna mحamed بن abi cmر الcadني qala xadaثna سfyaan بن عuyaynة عan jacفر بn mحamed jacفر الصاdق عan أbيه mحamed بn عlي الbاqر qaala qubida rasuul الlahi slى الlaه عalيه وasلم yوم الاثنين nabiga waxaa la oofsaday maalin isniina ayay ti alla ku timid famakata dalika اlyowma maalinka asaga ah ayuu nagaaday oo yaalay meydkiisu yaalay iyo walaylaة الثuلaثaaءi habeenkii talaadadana waa yaalay wa dufina min alleyl habeennimona waa la xabaalay qaala sufyaan wuxuu yihi wa hayruhu sufyaan ibnu cuyayna wuxuu yidhi wa hayruhu hayrkiisa wuxuu yidhi yani maxamed eh, ibn cali albaqir dadkaan ka ahayn ee xadiidka ka warinhaya eh, muxuu ahaayey xadiidka warinaya waxay yidhaahdeen wa hayruhu ay hayru muxamed mise qaala hayruhu hayru jacfar ibnu maxamed sheekhiisii buu kolley ka hadlayaa ama sheikhu sheekhihii yusmacu waxaa la maqlayaa nabigu marka la xabaalahayay sawt lmasaaxi badeelada dhawaqoodii iyo shanqadhoodii masaaxi waa jamcu misxaatin badeylka lagu qaada carada ee weeyaan yusmac waxaa la maqlaya sawt lmasaaxi badeelada shanqadhoodii iyo carada markay e, jiidahay lagu gurahayay ama lagu daldalahayay min aakhiri habeennimo habeenka niskiisa dambe nabiga xabaashiisii buu tilmaamay waa mursal maxamed ali maxamed bn cali albaaqir taabici weeye marka mursal weeye xadiidku sanad ahaana waa fiican yahay marka maraasiishu ninka un daciifiyana wuu daciifin ninka dee xoojiyana wuu xoojin xadaanaa q laakiin macnaha uu tilmaamay woo jiraa macnaha uu tilmaamay macno jira weeye waa axaadiisu tilmaame xadaanaa qutaybat bnu saciidi qaala xadaanaa cabdاlcaziiz ibn moxamed darawardi can shariik bn cabdillaahi ibn abi namir almadani can abi salma bn cabdالرaحmaan bni cawfi qaala twufiya rasuul الlahi ywma الاثniin maalin itniin nabiga la oobsada wadufina waxaa la asaasay yowma hulaaai habeen talaada oo nisk dambaa la asaasay waa mursalun saxiix isnaad qaala abu ciisa tirmid hada xadiiu ariib ay daciif waa mursal buu ujeedaa xadaanaa nasr bn cali aljahdami shaykhu ljamacati qaal xadaanaa cabdulahi bnu daawuud qaala xadaanaa salamة bn nubayd can nucaym ibn abi hind can nubayd ibn shariiطin alashjaci min sigaari saxaaba can saalim ibni cubayd saxaabi kaloo min asxaabi sufa weeye wa kaanat lahu suxbatun suxba u ahaydo nabi maxamed buu la socon jiro saxaabi buu ahaa waa riwaayatu saxaabiyin can saxaabiyin qaala wuxuu yidhi saalim ibni cubayd asna waxaa weeyaan min asxaabi sufa waana ashjaci weeye qaala wuxuu uhi uqmiya calaa rasuuli illah nabiga ayuu ka sheekaynaya uqmiya waxaa la miir daboolay rasuulullah rasuulka ilaahay baa la miir daboolay umi calaa rasuulilah rasulka ila alamiir dabad xanuunkiiba intuu ka asadiyey buu markaa nabigu doorsoomay <clears throat> fii maradihi xanuunkiisii faafaaqa waa miirsaday xanuunkii baa ka fududaaday faqaala wuxuu yihi xadarat الsalaa salaadii ma gashay xadarat الsalaa istifhaam baa kuu qadaran faqaaluu waxay dhaheen nacam haa waa gashay nabi allow waktina waa la joogaa faqaala wuxuu uhi muruu bilaalan bilaal fara falyu ummadda ha u aadaamo bilaal fara inuu ummadda u aadaamo wamiruu abaa bakrin abaa bakrna fara an yusaliya linnaas dadka inuu tujiyo salaada imaam ahaan abubakr ha ka bixiyo muadinna haddii ha noqdo weeye bilaal horama waa ahaaye aw amase qaala wuxuu uhi binnaas falyusalli binnaas saas an yusaliya binnaas waa isku mid qaala wuxuu yihi raawigii saalim bnu cubayd saxaabiga weeye uma uqmiya caleyh haddana waa lamiir dabay xanuunkii baa nabiga ku soo kordhay oo zaa'id noqday kadibna waa doorsoomay fa afaqa haddana waa miiso ilaahay baa ka khafiifiyey faqaala wuxuu uhi mar labaad axdarat الsalaatu faqaaluu nacam faqaala muruu bilaala falyuadin wamuruu abaa bakrin falyusali bالnaas faqaalat caaisha caaisha waxay tidhi ina abi aabbahay abubakr rajulu nin weeye asiifun ay xasinun walbahaar badan asiif bimacnaa xasiin nin qalbi jeecsan oon ishanan karin weeye idaa qaama dalika اlmuqaama markuu istaaga meesha nab alod istaagi jirtay bakaa waa oohayaa falaa yastaiicu ma awoodahay ummadu inu salaadii ka bixiyo dhammaystiro falow amarta hayrahu axad kale hadaad amri lahayd inuu ummadda salaada ka bixiyo way lakaana axsan oo jawaab low markaa noqonaya ama tamani wayo jawaab ama baahno <clears throat> qaala wuxuu yihi uma umiya calayh nabigi baa la miir doole markuu intaa ay caaisha tiri nabiga xanuunkii baa ka badiyey marka waa doorsamay fa afaaqa calayh haddana waa miirsaday faqaal wuxuu yihi muruu bilaala falyuadin wamuruu abaa bakrin falyusalii biاnnaas faina kuna idinku waxaatiin dumarow sawaaxibu aw sawaaxibaatu yuusufa nabiylahi yuusuf saaxiibadii baa tihiin dumarkii dhibay oo kalea tihiin haweenayda laga hadlay ee hadda nabigu uu ku halqabsanhayana waa mid oo waa caaisho midda nebi loogu halqabsanyana waa mid laakiin hawsha ay sameeyeen ama ay diyaranhayaan ba hawl culus oo taasuu nabigu u jamciyey bay wadaaduhu leeyihin fa ina kuna sawaaxibu aw sawaaxibaatu yuusufa tashbiih baliiqa weeye wixii la odhan jira wuxuu kaga jiraa imra'atu alcasiiz markay nabiyullaahi yuusuf jeclaato ay ku fidnowday wa kaymartiqaad samayso haweenka iskugu yeedhay raashinka ay samaysay iyo hawshii haween bay u yeedhay haweenka waxay u muujinaysaa daahiran in ay marti soorayso karaaminayso qadarinayso xaqiiqada ay rabtay qarinaysana wuxuu ahaa in nabillaahi yuusuf quruxdiisa ay arkaanoo ay u cudur daaraan oo ninkan islaanta jeclaatay ka daba dhacday oo ku fidnooda inaan lala yaabaynin meesha ay ka soo baxdo hawshaasaa u idmaarayd oo u qarsoonayd kor ahaanna waxay u muujisay ummaddii inay haweenka marti soorayso maamuusayso qiimaynayso qadarinayso martiqaad marka dan leh ayuu ahaa taasi waa saaxibatu yuusuf caaisho maxay samaysay ayadaa hadda ka warantoo xadiidkaa ku sheegtay waxay tihi waxaan ka baqay aabbahay dadku inay baasaystaan nebi maxamed oo mubaarak ah baa meeshan istaagi jiray ninkii reer bani taym abubakarna maxaa noo keenay in la dhibsado oo la baasaysto oo tashaa meesha ka dhacaan ka baqayay aabbahayna u meesha ku eedoobo hawsha marka shee nabiga saa ugama sheegi karin meel kale aan ka wara waxaan is idhi nabi allow abubakr waa qalbi jilicsan yahay meesha hadduu istaago adigoo ku xusuusto waxaa weeye oohin buus waxba la dhaqaajin karin nin kale ku bedel aabbahayaan dhib gaadhin oo yaan la qoonsanin ama aan la baasaysanin baan islahaabay tiri nabigu marka hawshiibuu dareemay hadda waxaad itusaysaa caaishoy inaad muslimiinta u danayn salaadoodii iyo mix iyo mixraabkii iyo hogaamintii u danayn baad itusaysaa waxaa kuu qorsoonna aabbaha u danaynaysaa weeye qodobkaasuu nabigu ku qabanhaya caaisho oo ku eedaynaya imraatulcaziz hawshooda oo kale weeye wey hawshaad waddo daahirka in la muujiyo hawl hawlkaana lag ay ku naban tahay oo hoosta kaga necmaysan tahay baad waddaa qaala wuxuu nabigu sal l slam warkaa ka baxe faumira bilaalun baa la faray faadana inuu uu aadaamay intii bilaalun an yuadina faadan waumira abu bakrin fasallaa biاnnaas asna waa tujiyey uma ina rasuula allah intaa kadib rasuulka ilaahi wajada wuxuu helay khifatan fudayd xanuunkii iyo laxwgii baa ka yar dabcay faqaala wuxuu yihi unduruu ifi induruu lii aniga ii eega ii doona weeye man attakiu caleyh ruuxaan cuskado oon ku dhaqaaqo inaan istaago waxaan rabaa aan socdee oon masjidka tago ummadda la hadlay ruuxaan garbaha qabsado oo garbaha qabto iyo ii raadiya fa jaaءat bariiratu bariiraa timid mawlaatu rasuulilah caaisha ay xoraysay iyo warajulun aakharu nin kalaa yimid oo markaa cali inuu yahay ay u badan tahay dhowr goor buu nabigu dad garbaha qabsaday oo masjidka tegay intuu xanuunsanaa tobankii beri kaba intuu xanuunsanaaba dhowr goor baa garbaha la qabtay mar cabaas iyo cali baa qabtay mar cabaas iyo fadli baa qabtay mar ibn qufum iyo nin kalaa qabtay markaa mark u dambaysa wey fajaaءat bariiratu baa timid warajulu iyo rajulu aakharu fatakaa waa ku dangigisaday bimacnaa garbuu qabsaday wey gacmahay qabteen markaasuu nabigu luudahaya calayhima falamaa ra'aa abubakr abubakr markuu arkay nabigii oo lasoo wado isagoo salaada ku jira dahaba wuxuu doonay abubakr liyankusa inuu dib usoo naaqdo liyankusa inuu dib usoo gurto oo gadaal gadaal usoo baxo uma nukisu calaa ru'uusihi iyadoo oo siinka ah oo marka la foorarsado ama dib laguu celiyo naqsiguna kama fogo waa markaa dib u burato adoo taagnaa hore aad u bixina aad gaabad usoo siqdo mar wuxuun dib u baxay weeye fa awmaa ilayhi nabigaa u miidaaray an yahbuta inuu ku nagaado makaanahu booskiisa halkaa joog oo ummadda salaada ka bixi baa layidhi xataa qadaa abuu salaatahu ilaa abuu salaada ugu dhamaysto uma ina rasuula allah qubida maalinka waa la qibdooday waa dhintayba nabigu maalinka wixii ka dambeeyey faqaala cumar wuxuu yihi markii nabigu geeriyooday yaa wuxuu hi wallahi laa asmacu ilaahay baan ku dhaartay ma maqli karo axadan axad ma maqla buui axadan axad yadkuru sheegaya ana rasuulalahi rasuulka ilaahay qubida inuu dhintay ilaa darabtu bisayfi haadabu carigaa hadlabu nabi maxamed baa dhintay yidhaahda nabigu ma dhimanin nabigu xoogo waa la suuriyey ama waa la dheelmiyey wuuna soo laaban doonaa dad buuna gacmaha ka buuri doonaa munaafiqiinna waa imtixaani doonaa halkaasuu la maray saxaabadu nabi dhintay maysa arki jirin nabi maxamed baa nabiga ugu horreeyey xaaje ugud baa qabsatay waa la jahjahday hawshii baa lagu rafaaday abubakarna markaa waa maqan yahay ilaa darabtu waxaan ku garaaci buri bisayfi seeftaydaan ku garaacahayaabog qaala wuxu uhi wa annaasu dadku waxay ahaayeen saalim waxa qaalada wate waxaa hadlahay waa saalim ibnu cubayd saxaabiy aljaliil wuxuu i wa kaana dadku waxay ahaayeen ummiyiin dadaan waxba qorin waxna akrin oo aqoon hore aan sii lahayn iyo diimo hore oo nabigu diin ugu horreysay lam yakun fiihim nabiyun waa tafsiir liummiyiin lam yakun ma ahayn fiihim fi saxaabati wannaasi nabiyun qablahu nabi rasuulka ka horreeya ma jirin faamsaka annaasu dadkii baa hadalkii joojiyey nabi maxamed baa dhintay waa lagu dhici waayey markuu cumar dhaartay seeftina la baxay waa la waa la waa la gaabsaday faqaaluu waxay dheheen dadkii yaa saalim ibnu cubayd inaliq ilaa saaxibi rasuulilah rasuulka ilaahay saaxiibka abubakar adoon oo u yeedh fadcuu u yeedh baaley hawshu waa murugtay abubakarna foorda lama gelin karee faataytu ababakrin ababakr baan doonoon raadiyey wa huwa fi lmasjidi asagoo masjid ku jira ayaa u tegey faataytuhu waan u tagay abkii anuu dahishan aroorta aroorta nabigu go-ay abubakar meel buu yar gaahay duleedka magaalada ah uu soo laabtay masjidkuu yimid baa laga yaabaa markaa masjid midka ugu tagay fa ataytu waan u tagay buui abka anoo ogaya dahishan wareer dartii dahishan ay mutaxayiran meelaan waxu qaado ayib aan la ahay anoo isku dhex daatay oo wax si iga yahay weye geeridii xanuunkeedii falamaa ra'aanii markuu arkay abubakar qaala wuxuu ihi aqubida rasuulu llah rasuulkii miyaa dhintay oo la oofsaday xaaladiisu ka dareen dalaalatul-xaal weeye ninkana saalim ibni cubayd asxaabu sufay ooyaya ee wareersan ee loo soo diro kusoo socda buu dareemay xaaladda buu qiimiyey su-aal degdega ka timi nabigu miyuu dhintay buu i <clears throat> qultu waxaan idhi buu ihi wuu dhintay iyo ma dhimanin kuma jawaabin ile cumar baa dhaartay dareenna waa jiraaye inuu nool yahay oo nabigu soo noqon baana loo sheegay cumar ku sheegay uma bixin wuxuu yihi ina cumara yaquul cumar wuxuu leeyahay laa asmacu axada axad ma maqlo yadkuru sheega ana rasuul allahi qubida ilaa darabtu bisayfi hada caryaa dhaabo nabigu waa dhintay cumar saasuu lahaa bimacnaa nabiguna hadee waa dhintay faqaala lii wuxuu igu yihi abubakr inaliq ina keen fainalaqtu maca waan raacay fajaaa waa yimi abubakr wannaasu dadkii oo qad dakhaluu u galay waxa annaasu dadku qad daklu ay u galeen calaa rasuulilah dadka guriga nabiga galay oo nin dhunkada iyo nin nabiga ku tukada intaba eh, mxuu ahay eh, ku dul ooleh oo ku dul ilmeeya faqaala wuxuu yihi yaa ayuha nnaas abubakar baa hadlay afrijuu lii war ii baneeyo meelaan maro nabiga aan ka gaadhay ii baneeyo afrijuu lii faafrajuu lahu waa u baneeyeen waday u fureen fa jaa waa yimid xataa akaba ilaa uu ku dulgawriirsaday caleyh cala rasuul inkibaabku inaad ruuxa ku foorarsato w isagoo kaa hooseeya aad ku foorarsato qaarkaada horoo dhan wamasaw <clears throat> nabiga uu taabtay <clears throat> ilaa uu ku foorarsaday nabiga oo uu taabtay oo ogaaday inuu nabigu dhintay oo ruuxdii baxday faqaala wuxuu hi inaka adugu nabi allow mayitun waad dhimanaysaa wainahum mayituun ayadaasu ikhtibaas ku sameeyey zumar aayaddii soddonaad uma qaaluu waxay dheheen markay ogaadeen abubakr inu sidaa yidhi ay ogaadeen abubakarna nabigu inuu dhintay wuu xaqiiqsaday iyo dadka oo dhan ba neef ba kasoo booday abubakr su-aalla weydiiyey faqaaluu ya saaxiba rasuulilah rasuulka ilaahay saaxiibkiio dadka waa ka xigay abubakr de nabigu saaxiibkiisi khaaska ahaa weeye dadkao dhan waa saaxiibadii laakiin haadba haad haadkici wey aqubida rasuulullah rasuulka ilaahay ma la qibdoo ma dhintay qaala nacam cumarna waa taagan yahay la soco macal seeftiisi waa la taagan yahay abubakar haddii xaqaa'iq buu ka warramaya abubakarna cumar kuma degdegi jirin qaala nacam buu hi haa facalimuu waxay ogaadeen an qad sadaqa inuu run sheegay abubakar in runtii tahay bay ogaadeen wuu soo noqon nabiga mar labaad ba haddana u noolaan doona haddana dhiman doona mar laba hawlahana aysan jirin qaalu waxay dhaheen ya saaxiba rasuulilah ayusallaa calaa rasuulilah rasuulka maku tukanaynaa sida dadka loogu tukado salaatuljanaa ma leeyahay qaala nacam buui qaaluu waxay dhaheen wa kayfa see loogu tukan ma intaan qaadna nacashkiisaan dadka hor dhigaynaa oo masaajidka la gena ama musallaha ciidda la geno lagu tukan mise si kalea jirta qaala wuxuu uhi yadkhulu qowmun qolyaa usoo geli gurigu waa yaryahay nabigu baana dhex yaalle qolyaa usoo geli fa yukabiruuna waa ku tukan way takbiirsan saadday xidhan wayusalluuna waana tukan wayadacuuna waa waa wayadcuuna waa ducayn uma yakrujuuna waa baxa wayna ducayn nabiga u ducayn waana baxa uma yadkhulu qowmun aakharuun weeye qolya kalaa soo geli fa salaaddii bay xidhan wayusalluuna wayadcuun wayna ducayn uma yakrujuuna ayaguna waa baxayaan <clears throat> xataa yadkula annaas ilaa dadku saa uu kusoo galo isaa lagu dhammaado oo fooj fooj iyo koox koox baa loo geli qaalo waxay dhaheen yaa saaxiba rasuuli illaah ayudfanu rasuul allah ma la xabaali oo ma xabaal baan gelinaynaa mise meeshisaa loo dayn qaala wuxuu hi nacam ha waa la xabaaniba waa la duugahayaa qaaluu waxay dhaheen ayna xaggee lagu duugi qaala wuxuu hi fi lmakaani aladii qabada allahu fiihi ruuxahu fi lmakaan aladi makaankii baa lagu xabaal lagu duugi alladii makaankaasoo qabada allahu ilahay uu ku qaaday fiihi fi lmakaani ruuxahu naftiisa uu ku qaaday faina allaha ilaahay subxaana wa tacala lam yaqbid ruuxahu ruuxiisa muusan ku qaadan ilaa fii makaanin ayibin meel wanaagsan oo u mudan kuna haboon nabi in lagu xabaala mooyeen facalimuu waxay ogaadeen an qad sadaqa fii jamiici alas'ila wey asilada ay weydiiyeen ajwibadeedoo dhan wuu ka run sheegay an qad sadaqa fii jamiici alajwibati ayib uma amarahum wuxuu amray an yugasilahu nabiga inuu maydho banuu abiihi ilma adeertii banuu abiihi aabbaha waxaa loo jeedaa cabdulmualib baa loo jeedaa banuu abiihi alakbar weeye ree aabbihi inay muxuu ahaay ree aabbaha baa lagu odhan waxaa loo jeedaa ilma adeertaa iyo qoyska ka qaato lama jeedo aabbaha baa dhalay ma aha somal dhaqanka way taqaanaa war hebel ree adoogii iyo ree abtigii u roon yahay ree adoogiibu ree lagu ra waa loo jeeda wixii abtirka aabihii kasoo jeeda wey hawshan waa inaad fahamtay cabdullahi cabdilma lagama hadlayo hadda waijtamaca waxaa isu yimid almuhaajiruuna yaa kulmay yatashaawaruuna iyagoo tashanaya ee fii amri alkhilaafati bay ka tashanayaan usha cidda qaban lahayd maamulkii sidii hawsha loo maamuli laha bay ka tashadeen faqaaluu waxay dhaheen intaliq bina inake ilaa ikhwaanina min alansaari aanu aadni markay mhaajiriin fadhiisteenba waxaa loo sheegay in ansaar saqiifatu bani saacid ay fadhiyaan bani saacid ay fadhiyaan oy tashanhayaan marka waxaa inagu halkaan fadhinaa ansaarna talo kalay wadaayo bal aynu isku tagno oon wada tashan oo tala midaysan aynu soo saaro inaliq bina ilaa ikhwaanina min as nadkulhum ama nadkulhum labada suuragal aan u gallo nudkilhum aan gelina weeye macana la jiranka marna waa jawaab amr marna fa naxnu nudkilhum baan dhahayna oo waxaan uqadaraynaa mubtade abar bayna unoqon nudilhum <clears throat> fanaxnu nudkhiluhum ah, aan markaa aan gelina wey macana la jiranka iyaga fii hada alamri taladan wax ka siina weeye oon taladii ka wada tashano faqaalat alansaar waa la tagay wey kadib waana ansaar baa lagu tagay meesheed faqaalat alansaar waxay tiri ansaar mundir ibnu xubaab almundir ibnu xubaab hadalkaa lahaa baa la sheegaa mina amiiru wa minkum amiir idinkuna amiir anaguna amiir waa dhaqanku yaqaana de cadal jaahiliya sidaa ahayd qoys walba in ay oday yeeshaan u taliya oo talado ka go'do marka maadaama muhaajiriin tihiin qoys baad tihiin ama isku abtir noqda ama kami lakin isku aag baad ka timaadeen isku magacna waad leedihiin idinku nin magacawda amiir idin noqda annaguna waxaan yidhaha ansaar nin baan magacaabanaynaa labadaa nin reerkaa u taliyeen taladaasay ansaar soo gudbisa tala socon kartana ma aha muslimiintuna hadday qaybsamaan waa baabaa wey oo lagu baaba wax haddana na haysta wey in allaale intaan ishaysano taladeenu ay roonta in midaysannahay maalinka lagu qaybi waxaa weeye wax kaa socon haya dadnimo iyo diin markaasa kugu dambayn ood baaba'aysa faqaala cumar bn khataab wuxuu yihi man lahu milu hadihi halaa marka cumar wuxuu yihi fadaaisha abubakar buu tirin man lahu yay u ahaatay buui man lahu waa kuma ninkay u tahay oo iskale buui milu hadihi ala hadihi alaa alfadaail fadaaishan saddexda aan sheegi doono caadka iska leh ee maanta ku haysta abubakar talada muslimiinta waa kuwa aaniya snayd id humaa fi lhaari id yaqul lisaaxibihi laa taxzan in allaha macanaa fadilada koobaad wuxuu i waxaa weeye aaniya snayn laba kiimi laba midkood yaa ahaa aaniya snayn waa abubakar midka koobaad waa nabiga kalabaadna waxaa weeye id humaa fi lhaar aniyatnayn idhuma fi lgaari xilligii godkii aarifaa lagu jira nabiga ninkii labeeye ee lamaanayey kumuu ahaa abubakar wey koo iga qabsada diradaas ta id yaqul lisaaxibihi ihbaatu suxbati labi bakr fii kitaab illahi اlcasiiz ninka ku haysta waa lisaaxibi damiirka ayuu u noqon abubakar yaa ku mid labaad iga qabsadab tii saddexaad <clears throat> id yaqul lisaaxibihi laa taxzan weeye tii labaad laa taxzan intaas lisaaxibihi laa taxzan saaxiibka nabigu ku yaha walbahaarin hana qoob gariirin waa kuma abubakr tii saddexaad in allaha macana ihbaat lmaciyati maca rasuuli llaahi li tii saddexaad iga qabsada cumar marka hawlahaas meesha kala soo baxaaya hawl culus wey fiqi culus wey wuxuu yihi man humaa labada waa ku man humaa aya saaxiibeyn aya itnayn baan rabaa damiirkan man huma itnaynkaani waayo fadaailka sheegay intaas ujeedaa uma basata qaala wuxuu yihi raawigii oo saalim bni cubayd ah uma basata yadahu gacantiibaa cumar taagoo fidiyey fabaayaca abubakar buu bayca la galay wa baayacahu nnaas dadkana waa la ballameenoo baycay la galeen abubakar baycatan ballan xasanatan wanaagsan jamiilatan quruxsan bimacnaa cumar baa bilaabay haddii cumar lagu khilaafi laha qadiyada dhib baa dhici laha ilahay amarkii ilahay baa fududeeyey waa kii dhihi jiray waag waagii dambe cumar kaanat baycatu abi bakrin faltatan waqa allahu sharahu baycada abibakr waxay ahayd bu i degdeg hawl anigu ku degdegay ahayd ilahay baa laakiin sharkeeda naga ilaaliya intaan hawsha ka hadalay abubakr abubakr baa hadlay rtugiisu oo axaadiistii alaimatu min quraish buu daliishaday in ansaar niman qiimo badan yihiin gargaarkii nabi maxamed yihiin garabkii diinta yihiin abaal mudan yihiin iyo xurmayn laakiin hawshan talada ay quraish leedahay buu ka hadlay nusuus buu daliishaday cumarna waa hadlo waa niqaashi kadib gacan buu la boodo beecu dumba geliyey abubakar haddii ansaar khilaafi lahayd ama raggii meeshu fadhiya iskhilaafi lahaye meesha dagaal ba ka lagu baabi'i lahaa marka wuxuu odhan jiray kaanat baycatu abi bakr faltatan waqa allahu sharaha buu odhan jiray idan taasaa looga jeedaa maxalushaahidku marka waa qaybta ku saabsan qaabku nabigu u dhintay eh, sala allahu alيyh wasalam xadaana anas bn aljahdami qaala xadaana cabdullahi bn zubayr shaykhu bahiliyu qadiimu basriyu waa nin saduuq ah xadaana mashiikhu tirmidi qaala xadaana leyt ibn min rijaal tirmidi baan ujeeda cafwan xadaana thaabit asma albunani can anas bni maliki qaala lama wajada markuu dareemo helay rasuullah rasuulka ilaahay uu dareemay min karab lmowt mawtkii kurbadiisii iyo xanuunkiisi la xawiisii maa wajada wuxuu dareemay qaalat faatimatu waxay tihi waa karbaah alla waalbahaarkaygii kodasheedayay yani waa eray lagu ooyo weeyo dumarku ay markaa og la yimaadaan waa karbaah nabiga xanuunka hayay aad uga xanuunsanaysa faqaala nabig wuxuu yidhi laa karaba ama laa karba xanuun ma kurba ma jirto calaa abiika aabbaha dushiisa bacda alyawm maanta u dambaysa sakaraad iyo xanuun dambe ay qabtay bimacnaa maanta anaga xijaaban buulion go-ahaya inahu qad xadara waxaa yimid oo haya min abiika aabbaha maa shay laysa aan ahayn bitaariki mid lagaga tagayo laga daynhayo minhu axadan axad ah laga daynhayo aabbaha waxaa haya wey xanuun aan axadna laga daynaynin maa laysa bitaarikin shay aan laga daynaynin weeye ama aan lagala tagaynin oan laga qaadaynin minhu xaggiisa axadan axad waa maxay ama maashay laysa ahayn bitaariki mid ka tagahaya axadan axad minhu xaggiisa oo mawd oo sakaraadka laftirkiisa ah wahuwa waxaa wey almuwaafaatu ywma alqiyaama qiyaamo in la tago ilahay lala kulmo almuwaafaatu ay almulaaqaatu qiyaamo in la qaabilo oo alla lala kulmo shay aadan laga dayn ma aha marka ama alla si toosa oola kulmo muminiintu ilahay bay arkahayaan ama qiyaamaha tago gaalada wixii la halmaala ah marka sakaraad badan nabig unu maray baa xadiidkan uu cadaynhaya ilaa ay faadmo tiri waa karbaah waa karba abataah xadaثna abوالخطاaب زiyاد بن yaحyى الbsrي ونsم عlي الجهضمي qال xadaثna cabdرbi بن bاrق الxنفي صدوq يkطئ أحmedna wuxuu ohan jiray ma bihi baأس abu ali xabs فlasna wuu amaani jiray iبن xabaanna wuu twثiiqiyey wuxuuna sheegay أnahu yarwi can sratihi anahu yarwi niman xanafiyiina buu wax ka warinhaya qaala wuxuu uhi samictu jaddii awogey baan maqlay abaa ummi hooyada aabbaheed ahaa waa awo xagga ah, hooye ah simaaki bnu lwaliid alxanafi abu zumayl ninkii la odhan jiray weeye yuxadiu asagoo ka tami xadiidka anahu samic bna cabaas yuxadiu asagoo sheegaya anahu samic bna cabaas bn cabaas inuu maqlay yuxadiu asagoo tabinaya anahu samica rasul la sal slam yaquul man kaana lahu farataani laba ceelyo ninkii iska leh man kaana lahu ninkii u ahaata farataan laba shay faradku waa faradaanku waa tniyatu farad faradkuna waa ceelalyada sahanka horbaxyada safar marka la yahay dadka sii hormara ee ceelka sii hagaajiya ee qabaalka iyo darka sii hagaajiya biyaha sii shuba ee raashinka sii kariya ayaa la waxaa kole dadka sahanka ee saamiya ummadda reerka ka horeeya reerka raba ayib haddii col la dadka kaa horeeya dalaaicda ee sahanka waa la ama muxuu ahay sirdoonka ah marka caruurta dhimata ee kaasii horaysa baa hadda laga hadlaya man kaana lahu farataani laba horbaxya ama ceelyaa ninkay u tagto oo min ummati ummadda isagoo ka mid a ah, adkhalahu allahu ilaahay baa geliya bihimaa labada ilmee u sagiiray aljana janna ku geliya faqaalat caaisha waxay tihi faman kaana lahu faratu min ummatika hal ilmi ruuxu u sagiy nabi allow ka waran qaala wuxuu uhi waman kaana lahu faratun sidoo kale asaguna waxaa weeye janna ku gelhaya oo ku sabra waman kaana lahu faratun yaa muwafaqa yaa muwafaqa tii la waafajiyey su-aasha iyo jawaabta saxda ahayd waa ammaanu nabiga caaisha ammaanahaya muwafaqa lilkhayr walilas'ilati naafica weeye hal ima ruux usaqiira u sabrana asnaa uu u shafeeca qaadahaya qaala waxay tihi faman lam yakun lahu farada min ummatika ummaddan ninkaan dhalin en ilmaba lahayn en ah ilmo ka dhimanina usaqiirinna maaad nabi allow maxaa u tala ah qaala wuxuu ihi fa ana faratun liummatii ninkaan axad u sakira anaa ka saday nabi maxamed nabigiisibaa ka dhintay oo geeridiisii xusuusanhaya oo xanuunkii uu maray arkahaya oo qoran la yusaabu laguma asiibin muslimiinta bimili anoo kale axad anoo kale oo ka dhintay ma jiro marka xanuunka gaa waalidka ilmihiisa uga xanuunsado si ka daran bay muslimiintu geerida uga xanuunsanhayaan marka axad walboo muslima ah, oon axad ka sakiirin anaa u sakiiray wuxuuna kasoo qaadan yahay ka dhiganaya axad oo ilmo u sakiiroo kale xadiikaasay marka warisay xadiiku waa xasan xadiidku waa xasan weeye tadciifkiisu ma tabar badno wuxuuna ku dhisan yahay cabdirabi ibnu baariq alxanafi unbuu ku dhisan yahay tadciifkiisu ninkaana inuu saduuq yahay baa xoog badan baaba maa jaa fii miiraati rasuuli lah wuxuu baab wuxuu ku nabi maxamed wixii laga dhaxalay ee xoolo ahaa ama adduunye ahaa qaabkii loo maamulay iyo meeshii ku dambaysay iyo haddii nabiga ma la dhaxlahayaa mise maya xadaثna أحmed manic الbغwي xadaثna xuseyn محamed ibn bhrاm التmimi qala xadaثna isrايل بن yunis can isxaaq السبيع can cmr بن xاriث أخي juwayriyةa bint الxاriث lahu صحbaة cmr بن xاriث baa صaxaabi ah juwayriya oo xaaska nebi maxamed ay walaalo ahaayeen qaala wuxuu yihi camr بن xاriث maa taraka rasuul الlah subanuhu kama tegin ilaa silaaxahu hubkiisi mooyeen silaaxiisa hubki unbuu ka tegay iyo wabalatahu bakladiisi albayda la odhan jiray baqashiisii iyo wa ardan dhul oo reer bani nadir dhulka laga helay ahaa yahuuddii la laayey ee la raray jacalaha uu ka yeelay sadaqatan fii sabiili lah dhulkaa uu sadaqa nabigu ka dhigay umay wax kala lama hayo xasrigu waa xasri idaafi ah maa taraka ilaada xasriga ku jira waa idaafi bimacnaa waxyaaba nabigu dharkiisibuu ka tegey oo waxyaaba weelal buu ka tegey ilaa waxaa laga hadlaya wax la dhaxlo oo hanti noqon karaa laga hadlahaya intaa un bay ahayd weeye xadaثna mحamed mثنى abu bs bsri qal xadana abulwalid hishaam بn cabdilmلك qala xadaثna xamad بn slmة can muxamed bn cmr bn calqm bn qas اleyti can abi slm cbdiرaحman can abi hurayrata qaal jaءat faطimaةu ilى abi bakr الصdiq bay u timid faطima bint mxamed radi allahu taعalى canha abu bakr bay u timid radi allahu taعalى canhu faqaala waxay tihi man yariثuka abu bakr haddaad dhimatay yaa ku dhaxli haday ti alla maanta kugu timaado yaa ku dhaxlhay su-aal muhiima wey faqaala wuxuu ihi ahli wawaladii ahalkayga iyo ubadkayga i dhaxli fa qaala waxay tihi maa lii laa ariu abi maxaa anay ugu dhacay oon aabbahay u dhaxlaynin ayib idan waxaa weeyaan adiga nebi maxamed ishtaraktum fi lubuwa adiya waladkaa aniya waladkaadana ishtaraknaa fi mxuu ahay muxuu ahay mawludiya wa fi libniya wa fi lbintiya wadaagna anugu warasaan ahay carurtana waa waraso adugu aabbaa tahay aabbahayna aabbuu ahaa geeri baad wadaagteen hanti baad ka wada tagteen alاshtiraaku fi اlcila yalzamu minhu اshtiraaku fi اlxukmi bay taagan tahay faaduma faqiha weeye hawsha iyada laakiin masaladu way ka hoos bixi kartaa cilada haddii la wadaago xukumka waa in la wadaagay tiri <clears throat> cilada haddii la wadaagay oo aabbanimo iyo hanti laga tagay ah iyo wa iyo waraso meel joogto ah waa in dhaxalka la wadaago oo xukumka ah su-aal muhiima weeye faqaalat waxay tahay maa li laa ariu maxaanan u dhaxlaynin abi aabbahay moxamed calayhi salaatu wasalaam faqaala abubakr wuxuu ihi samictu rasuula la maanic baa jira weeye qaama bika maanicun manaca min aliri oo kuu diiday cilladu waa sax xukunkuna waa asal laakiin maanic khaasaad qabtaan haddaad tihiin awlaadi nebi moxamed sal l slam faqaala abubakr wuxuu ihi samictu rasul sal l slam baan isagoo leh laa nuuratu haddaan nahayna lama dhaxlo walaakinii aniga abubakar hase yeeshee acuulu waxaan nafaqaynoon biili man kaana rasuululahi yacuuluhu rasuulku ciduu biili jira waa biila hantidii suubanaha dhaxal ma gasho waqaf weeye ahalkiisii iyo xasiskiisii iyo caruurtiisii baan ka biilaynaa siduu u biili jiray wixii ka dheeraad ahna maslaxatu lmuslimiin baa lagu bixin oo hub iyo saalad gaal baa la yskaga dhicin waa siduu suubanuhu yeeli jiray wey acuulu waxaan ay unfiqu wey waa nafaqayn man kaana rasuula yacuuluhu wa unfiqu waxaan wax siin ayib calaa man kaana rasuullah yunfiqu calayh xoolahana waxaan ku bixin meeshuu nabiga ku bixin jiray nafaqadan dambe waxay leeyihin waa masaarifta kale ee masaalix muslimiin ta waa biilki culum waxay leeyin waa isku mid laba lafdi oo isku mid oo imaamku soo celceliya un weeye xadaanaa maxamed musan abu musa albasri maxaa loo ambiye loo dhexli waayey cilal xikmooyin dhowraa ah la sheegaa xikmada koobaad ee aada loo sheegay waxaa ka mid a ah. ambiyadu haddiiba la odhan lahaa haddii la dhaxay lahaa waxaa loo qadan lahaa dadka qaarkood dhiciga in u qaataan xoolahan ambiyadu ay ururinhayaan iyo dunyadan inay doonahayaan in laga dhaxalo oy ambiyadu adduunya jecel yihiin oy xoolo doon yihiin baa loo arki lahaa siday caamadu u yidhahan waagi dambe wacdi culumo wax isibaa daba yaal caamadu waxay dhahan wacdi culumo wax isibaa daba yaal culimaday arki jireen weeye hadduu wadaad hadlo oo ummad u muxaadareeyo oo qisas sheego oo dadka qalbigooda kiciyo kadib wuxuu dhihi sideed wiil oo loo duceeyo oo sideedda albaaba jannada ka gasha oo min sideed kun bixisaan rabaa hawlahaasay yaqaaneen marka ambiyadaaba la tuhmi lahaaba haddii la dhexalhayo midda kale waxay leeyiin wadaaduhu haddiiba ambiyada la dhexalhayo marka intay xoolo badan ambiyadu yeeshaan baa warasadu qaybkan waay dhh nabigu muu dhintaad xoolaha qaadatid be nebi geeridii iyo xumaantii iyo dhibkii oo la dalbana gaalnimo diinta lagaga baxahaya si hawlaha ilaahay uga bariyeelo baa ambiyadu waxay xooladu waa waqaf ummadday u dhaxeeyaan ahalkoodana waa laga tabiino waa laga ogaan xadana maxamed mutan abu muusa albasri qaala xadaanaa yaxnu kasiir alcambari abu khasaan qaala xadaanaa shucb bn xajaaj can cami murata can abi lbakhtari saciid bn fayruuz saciid bnu fayruuz baa magaciisa la yidhaha abilbakhtari أن العabاaس وعaليا جاءa إلىa cمر cabاas cabdالمطلب iyo عalي بن أبي طالب baa u yimid ilaa cmar bay u yimaadeen yakhtasimaana iyagoo ku doodahaya ku murmahaya maalkii نabi mحamed uu ka dhinta hantidii bay qaabkii loo maamul laha ka murmahayaan yqulu kul waaxidi minhuma mid walba wuuu ku kala ku lahaa lisaaxibihi yaqulu kulu waaxidi minhum mid walba ayaga kamida lisaaxibihi ka kale wuxuu ku lahaa anta kada wakada anta kada wakada adaa sidaa adaa sidaa dhibka adaa wado wado waa las eedaynaya cabaas wiilku adeerku yaabuu eedayn calina adeerkiibuu eedaynhayaa faraha la isku tagtaagay faqaala cumar wuxuu yidhi alxata ku yidhi ibn cubaydillaah wazubayr bn cawaam wa cabdiraxmaan ibni cawf wa sacad bn waqaas raggaas wuxuu ku yidhi anshudukum billaahi anshudukum billah allah idinku dhaarshay xamsada in la kordhabaa af sax ah anshudukum billah allah idinku dhaarashay asamictum ma maqasheen rasuul allah suubanihi ilaahayu yaquulu leh kullu maalin kullu maali nabiyin nabi walba maalkiisu sadaqatun wey maal walba maal walboo nabi ka dhinto inuu sadaqay bimacnaa waqaf yahay ilaa maa acama wuxuu quuto nabigu isticmaalo mooye inaa laa nuuratu lama dhaxlo haddaan ambiya nahay inaa anagu ambiyada laa nuuratu lama dhaxlo wa fi lxadiidi qisatun xadiiku qisada dheerayda saxi bukhari saxiixan ku timid baa yuu soo gaabi imaamku ahayd in markuu nabigu dhintay hantidii nabigu hayay ee dhulka ahayd ee uu ahalka iyo qaraabada ka nafaqayn jiray wixii soo haran uu hub iyo saanid iyo fardagelin jiray uu hawshaasi abubakar la wareegay faadime iyo aalu maxamedna ay dheheen aan dhaxallo kadibna markii nusuustii la ogaaday oo saxaabadan isku raaceen nusuustaa inay jirto oy sugan tahay oo abubakar maamulahay abubakarna u maamulahay siduu suuban u maamuli jiray labadii sane iyo barhka abubakar noolaa hantidaas wuxuu u dhaqi jiray siduu nabigu u dhaqi jiray abubakar baa dhintay cumar baa ushi qabtay laba sano ayuu hawshu sidaa ku waday asaguna laba sano markuu khilaafada haya cumar ba waxaa u yimid cali iyo cabbaas oo wada socda oo leh hantidaa nagu soo wareeji annagu aan maamul leh ma dhaxlayne laakiin saad u maamusho baan u maamulaynaa abubakarna u maamuli jiray iyo soobanuhuba meeshuu marin jiraan marinaynaa wuxuu ihi ma saas ahaa markhaatiyaal buu u yeedhay ayay ka mid yihiin dalxa iyo saxaabado dhan ba iskugu yeedha wuxuu yihi nimankan reer cabdilmualib waxay codsanayaan in lagu wareejiyey xilkii lagu wareejiyo oy beerta maamulaan waana ku wareegi jiray makhaatiyaalka ahda bishar inay u maamulaan siduu nabigu u maamuli jiray maalinkay khilaafaanna inay ka soo noqon si automatic ah waaya saasay ku qaadeen maamulkii ayagaa marka muddo waday waagi dambe way kala xigsadeen hawshii cali baa ku xoog badnaa duq cabaasaa la fooraciyey cabaas iyo marka cali baa fooda isgeliyey marka waxay marka doodaa dambe waa dooda iskugu imanayaan cali iyo muxuu ahaaye cabaas waxa isu mariyey markii hantidii beerti loo dhiibay oo maamo la yidhi bay ku heshiin waayeen maamulkeedii wili adeerkii baa isqabtay cali baana ku xoog batay ilan faadimu qabay adeerkiiba banaanka yuu dhigay khilaafkaas ayuu cumar kusoo noqday hawsh mar dambe kusoo noqotay tiibaa qisadaa dheer buu ka hadlahaya mar dambe markaa asugu la soo wareegay oo wuxuu yihi mar haddaad ku heshiin weydeen iska soo celiya anaa idinkaga filaan sidaan u maamulahay mar horaan waxa idinku dhiba ahalnimo haddaad ku heshiin weydeen oad ku dagaalanteen oad isku qabateen wuxuu ahanti waana lex jecele iska keena taa dambe wey xadna محمد مطن موسى البصري قال xadna صفوان بن عيسى الزهري عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول صل سلم قال lاa nuuratna lama dhaxlo haddaan ambiya nahay maa taraknaa waxaan ka tagno min maalin ah fahwa صدقة wqف waya loo jeeda xadaثna محمد شhر بن dar شhيk الجamاعaةi qال xadna cبدالرحمن بن هدي xadna سفyان الثوري عن أبي زناad cabdاللahi بن ذكوان الqرشي عن الأعرج cبدالرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي qاaل laa yqسم qaybsan mahaya warahatii aniga warasadaydu dinaaran lacag dahaba walaa dirhaman iyo fida midnaba laa yaqsimu wey e ma qaybsadaan wey ma qaybsanaya mise laa yaqsamuba idin qoro siinka idin kordhabay laa yuqasamu sax ma aha in la fududeeyaa sawaab ah fududayntaa sawaab ee ka socda lama qaybsadaan warasad dinaaran walaa dirhaman warasadaydu dirham iyo dinaar qaybsan mahayaan maa taragtu waxaan ka tago bacda nafaqati nisaa'i dumarkayga biilkooda kadib wixii hantida ka dheeraad ah wa mu'nati caamili iyo madaxweynahayga ka kharashkiisa munadu waa nafaqada iyo biilka kharashaadka masruufka munatu caamilii caamilkayga kharashkiisa caamilkuna waxaa loo jeedaa khaliifka nabiga ka dambeeya ninka nabiga ka dambeeya xilkii diinad qabanaya waa caamilu rasuulilah ummadana waxaa laga rabaa inuu ku dhaqmo ku dhaqo wuxuu nabiga ku dhaqahayay oo waxyi iyo diin iyo kitaab iyo sharci ah idan ninka khaliifka ah kharashkiisu baytmaalka laga qaadahaya noloshiisa ummaddiibu umashquulsan yahay u xidhxidhan yahay u shaqaynhaya kala xukumaya maamulaya waa in biilkiisa lagu fillaado wey iyadoo sidaas abubakar isagaa isku filla isbiilaya cumar iyo saxaabada badankood <clears throat> fahwa maalka dheeraadka ah sadaqatun waa waqaf muslimiinta danahoodaa lagu qabanaya sidaasuu nabigu xukumay sidaasaa loo jeedaa hantidii marka cabaas ali abubakr abubakr baa cumar baa soo celiyay waagi dambe sidaba u maamulayay cumaan baa waagi dambe qabtay khilaafada sidaba u maamulayay cumaan baan yaan yaan sidii lagu ogaa abubakar iyo cumar iyo nabiga khilaafayo waagi dambe markuu asagoo hanti badan yeesho uu ka maarmay hantidaan uu ka maarmay wuxuu dhulkiiba siiyey oo ku wareejiyey qaraabadii reer banu umay marwa ibn xakam niman buu siiyey hantidaas reer banu umay waagi dambe la wareegay aalu beyt rasuul ilahi meeshaasay ku dhacmeen oo xoolihii la dhaafiyey waagi dambe cumar bin cabdilcaziz baa soo celiyey oo ku soo celiyey hantidii dhulkii calaa minhaaji abi bakar wa cumara wa rasuuli illahi sal lay slam sidaasay ku socotay oo calawiyiin baa maamuja hantidii waagi dambe say u socotay markay khilaafadii reer bani cabaas qabsadeen oo boqol soddon iyo labadii mi boqol labiyo tobanka hijriyada taqriiban ya boqol iyo labayo tobanka markay reer bani cabaas ay xukunka la wareegeen bay hantidii soo qabsadeen reer cabaas bay u laabatay hawshii dhul noocaasu ahaa oo saa loogu dagaalamay oo laisku dabamariyey ayib laakiin marka waagi dambe fareeda ka bax hadda meel ay ku dambaysa ma naqaan <clears throat> xadana xasan bn cali alkhalaan qala xadana bishr bn cumar ibn اxakm الزahraniy qala samictu malik bna anasi can الzuhriyi can malik bni anas ibn اxadaثan qaala dakltu calى cumara cumar baan usoo galay fadakla calayhi cabdiraحman bn cawf baa usoo galay waطalxatu wasacdu wajaءa caliy cabaas intaasaa usoo galay cabaas iyo calina waa yimaadeen yakhtasimaani fii amwaali bani nadiir xoolihii suubanuhu ka taga dhulkii faqaala lahu cumar wuxuu ku yidhi unshudukum biاllahi aladii biidni taqumu الsamaau wاlardu unshudukum waxaa idinku dhaarinhayaa biladii allaha biidni asaga amarkiisa iyo idankiisu taquumu الsamaau wاlard celi dhul ay ku taagan yihiin ilahay amarkiibu celi dhul ku taagan yihiin haddii ilaahay amro waa baaba'ahaya waana du rugmanhayaan ataclamuuna ma ogtiin dadkii fadhiyaba markhaati gashanaya waa saxaabadii kale ee cabdiraxmaan ibnu cawf iyo طalxe iyo war xadiidku ma xadii anagu aan warinaa mise waa xadiidaad kulligii nabiga ka maqasheen raggiinan fadhiyo ataclamuuna ma ogtihiin bui ana rasul la sl slam qaala inuu yidhi laa nuuratu lama dhaxlo haddaan ambiya nahay macaashir alambiyaana lama dhaxlo maa taraknaahu ay min maalin wa ardin sadaqatun waqf weeye faqaaluu waxay dhaheen jamaacadii allaahuma nacam haa alla magani waan maqalay nabigaan ka maqalay waa runtaa wa fi lxadiidi qisatun awiila qiso dheer qisada cabaas iyo cali dhex martay iyo hantidiisa isu bedeshay iyo meeshii ku dambeysay qisadaas ujeeda maxalu shaahidkuna ya malik ibn aws min xadiiaan anas miyaan idhi dhima intaa idinku saxda laskuma qabta hawshaasoo kale xadana maxamed bashar bn dar sheikh اjamacati qala xadana cabdiرaحman mahdiy qala xadana sufyaan الthawri can caasim mahdl can zir bni xubayshin can caaisha qaala waxay tihi ma taraka rasuul الlah rasuulka ilahi muusan ka tegin dinaaran dahab walaa dirhaman fido walaa shaata neef adhi ah walaa baciiran neef geel qaala wuxuu yihi raawi wa ashuku waxaan ku shakisanahay fi اlcabdi wاlama inay caaisho tiri wamaa taraka cabdan walaa amata inuu caaisho tiri waan ku shakisanahay waan soo maray riwaayo saxiixankan waxaa ku jira walaa cabdan walaa ama addoonna kama tegin addoon addoonnimo ku nool dad u xoreeyo farru nabigu waa noolaayeen oo axraara dee la xoreey nabiga xoreey mawaali rasul waa noolaayeen laakiin addoon nabiga gacanta ku jiray baa laga hadlaaya adduunyado dhan nabigu waa iska fududeeyey dhulkaana waxay ugu talagalay in ay xaasasku biil u noqdo iyo qaraabada aalubeytka danta muslimiintana maal laga halgamo laga jahaado ciidanka lagu hubeeyo laga sahayo uu ahaa hadiyo goor dada wax lama weydiin kare baabu maa jaa fii ru'yati rasuuli llaahi fi nowm nabigu hadduu dhintay oo adduunka ka qarsoomay oo haddii intii aragtay mooy inta kale aysan arkayn ilaa ilaa qiyaamo ka dhacdo ee riyama lagu arkahayaa haddiise riya lagu arka nabiga ma yahay ruuxaan arkay ama suuradiisoo dhaba ma tahay waa baab kaloo muhim oo munaasab ah xadana xamed bashar bn dar sheikh اjamacati qala xadaana cabdiraحman mahdiy qala xadana sufyan athawri can isxaaq الsabici can abi اlaxwas an cabdillah bn mascuudi an an nabi sal slam qaal man ra'aanii fi lmanaam ru'yo ruuxii igu arka iyo soo jeed manaam igu arkay jiif faqad ra'aanii waa i arkay ruuxii ru'yo iyo manaam igu arka waa i arkay suuradaydiibu arkay weeye jidhkii nabi maxamed oo xaqiiqa ma aragi suurada iyo muuqaalka nabiga oo xaqiiqa ah la tusay weeye saasay wadaadu u badan yihiin fa ina shaydaana shaydaanku laa yatamaalu bi isku markay sawiro ima jilo iskuma ekeysiiyo mana awoodo w ilahay baa iga ilaalinaya hadduu nabigu asagoo laga ilaaliya shayطaan hadduu dhintayna suuradiisi iyo muuqaalkiisi waa laga dhawro waa laga ilaaliye weeye ayib abulaxwaskan waa cawf maali waana soo maray cawf maalig alashjaci dhowrka hor baynu soo marray halka hadduu dhaco waa asaga inta badan marna sanatu bnu dinaar buu noqdaa marna salaam ibnu sulayman xanafi buu noqdaa markuu sheekhu sheekh noqdo ninkaan asag waa cawf maalig alashjaci abulaxwaskani xadaana maxamed bashar bn dar shekh jamac maxamed muhana abu musa albasri qaala xadaana muxamed ibn jacfar gundur xadana shucb xajaaj can abi xasiin wasmuhu cuثmaan ibn اcaasim alasadi cuثmaan ibn caasim alasadi abi xasiin wey xusein ma aha xad way kor dhaban tahay waa mukabar walaysa musagaran can abi salix asamaan dakwan can abi hurayrata qala qala rasul sal slam man ra'aanii fi lmanaam hurda ruux igu arkay ji faqad ra'aanii waa arkay xaqiiqa ahaan buu ii arkay weeye faina shayطaana shayطaanku laa yatasawaru iskuma kay sawiro aw mase qaal wuxuu laa yatashabahu bi iskuma kay ekeysi iskuma kay shabaho ayib idan waa inaad nabiga suuradiisii ku aragto qaabkiisii iyo muuqaalkiisi baa loo badan yahay siduu nabigu ahaa midabkiisii itaalkiisii muuqaalkiisii garhkiisii waa ku aragto wadaadu waxay yidhahdaan nin madow oo foolxun aragto xaggana kuna nabi maxamed baan ahay nabi maxamed ma aha ee shaydaan baa ku wareeriyey nabig waa inaa calaa hayatihi wa suuratihi wa jamaalihi wa xusnihi iyo lagu arko wey ayib suurada nabig isku shabihin waxaa weeye shaydaanku laa yatashabahu bi uu leeyahay waa fii suurati alxaqiiqiya qaabkii anugu aan ahaa ee ilaahay i abuuray shaydaan ruuxna oguma iman kara wey laakiin qaabab kale wuu ogu iman karaa bay culamadu badan yihiin nimana waxay gebi ahaanba qaab foolxun iyo qaab quruxsan iyo qaab nabiga waafaqsan iyo qaab aan waafaqsanaynba intuu shaydaan iska soo dhigo nebi maxamed baan ahay ma dhihi karo bay wadana leeyihiin ra'yigaa ma tabar badno ra'yiga horaa xoog badan xadana <clears throat> qtaybaة بن سacيidi qal xadana klف بن khليفة الأشجعي عan أbي mالك الأشجعي عan أbihi aabihi qala qala rasul ه صل sلم abihida waa malik waa cawf maali baan ujeega cawf maalig alashc oo saxaabi ahaa wey ninka hadda laga hadlaayo eewaari xadiidka warin jiray ayib qaala abu qaala abu ciisa abu malik waxa ujeeda u waa sacd bn ariq ibn asham yaana khaldin hawsha iyada ah hawsha yaana khald abu malik waa sacd bn ariq ibn asham abu malik wa saab waa ariq ibn asham saxaabiga weeye asaga inoo fasiro cawf maalig alashci muslim baa inta badan wax ka wariya qaala qala rasul sl lay slam man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii ruuxii manaam igu arka waay arkay qaala abu ciisa wa abu malik oo khalaf ibnu khaliifata sheekiisa ah hada wa huwa sacdu ibnu aariq ibnu ashyama wa aariqna ibnu ashyam huwa min asxaabi الnabi sal slam aariq oo aabbaha ana waa saxaabi waqad rawaa can nabiy axaadiia axaadiis dhowru nabiga ka wariyey niman baa ku cileeya axaadiista daariq ibn asham irsaal ku cileeya laakiin nimanna waa wasli mawsuul yahay maraan tirmidi baa kamid a qaala tirmidi wuxuu yihi samictu cali bni xujr bn yaasa sacdi baan maqlay yaquul asagoo leh qaala khalaf ibnu khaliifat alashjaci wuxuu yidhi ra'aytu camr bni xurayth baan arkay saaxib الnabiy camr bni xurayth baan arkay saaxib الnabiy sal slam wa ana gulaamun sagiiru anoo yar khalaf ibnu khaliifata wuxuu leeyahay camr bni xurayth oo saxaabiga hore lasoo sheegay ah oo saxaabi aan arkay baa anoo ilmo yar ah idan intan muxuu u keenay imaamku xooga leeyahay haddaan aniga tirmida ahay waxaan ahay min atbaaci atbaaci taabiciin hawshaas hor sahlmaahu kuleh lannu tirmidi sheekiisu waa cali bn xujr bn yaas asacdi sheekiisi ku xigana waa khalaf ibnu khaliifata sheekaas khalaf ibnu khaliifata waa taabici wuxuu arkay saxaabi buu arkay hadduu shayku shaykka u yahay taabici sheekdan wuxuu noqonayaa min atbaaci taabiciin buu noqonayaa min atbaaci ataabiciin idan adu waxaad noqonaysaa min atbaaci atbaaci taabiciin marka hawshayda hawl saalima markaa waxaa wey waxaan fadhiyaa nabi maxamed waxaaba iga xiga saxaabi iyo taabici iyo t iyo atbaac iyo nin kale anaa afara wey meel ikhtaraan fadhiyaaba intaasu oga jeedaa ayb <clears throat> marka wuxuu la baab hayaa e saddex baa ka xigta nabiga kuma maya min atbaaci atbaaci taabicin bu isku wadaa mhm. afar ba ugu tagahayaa marka intaas wey isagaa ninka afraad ah saddex baa ka xigta nabiga saddex baa ka xigta hal saxaabi iyo taabici iyo taabitaabic baa ka xiga keliya sidaasuu marka ohan jee oga jeeda imaamku alimaam ibnu cuye saxna ma aha hawsha ayada ah khaladku xagga tirmida kama socdo xagga sheekhiisana kama socdo ee khalaf ibnu khaliifataa khaldamay oo ninkuu arkay camr ibnu ma ahayne wuxuu arkay jacfar ibnu camr ibnu jacfar ibnu camrin ibnu xurayf buu arkay khaladku halkaasu ka yimid sidaasna waxaa odhan jiray sufyaan bnu cuyaynata iyo axmed xambal waxay odhan jireen shubiha calayhi bijacfar ibni camr bni xuraytin saxaabiga wiilkiisiibuu arkay markaas u qaatay inuu saxaabiga arkay saxaabiga wiilkiisoo nin weyn ah ayuu arkay isagoo yar markaasuu u qaatay inuu saxaabiga arkay marka khalad wakaas ba yimi marka hawshu hawl musallama ma aha ayb xadana qutaybة bnu saciidin qaal xadana cabdilwaxid bnu ziyaad alcabdi can caasim bni kulaybin qaala xadaanii abi abihi kulayb ibnu shihaab أنه سمع أbا هريرة يقول qال رsuل صل سلم mن رآnيi في المناaم فqad رآnيi ninkii arka aniga waa arkay ninka riya igu arka nin arkay buu lamid yahay sida suuradee loo hubo xagga waxaa weeyaan hubaalka nabiga inaad aragta wey e maaha inaad saxaabi tahay saxaabi noqon maysid labaatan goor haddaad habeenka nabiga aragto weligaa saxaabi noqon maysid ayib hawsha ha ku fikirin saxaaba lafadi waxaa laga hadlay waa maxay haddii indhahaadu ay u baahnaayeen nabiga inaad aragto ood ad raadinaysay ood riya ugu aragto waxaa kasoo soo tahay adoo arkay oo indhaha iga buxsanoo soo jeeda oo nool taas way masaladu ma aha faasiqiintana waa arkaan nabiga muslimiintu waa arkaan riya waa ku arkaan awliyada waa ku arkaan wax macno ay kordhinayso oo hebelow nin mid khuraafi oo ashcari oo dhintay hadda hadda ka hor baa laba kun iyo kowdii yaanoo meel maktabada ka shaqeey intuu iibil wuxuu yidhi wahaabiyi horta naftaada noo keenteene car yaa ila doodo ila naqaashabu wir waa kaasi xunbaa meelaha sheegshada carruurta haweenka carcarsataane nin sheekh maxamuud la odhan jiray oo eh, xer ahaa buu ahaa oo dhintay allah naxariisto waagi dambe isagoo fiicanoo soo rujuucay wahaabiyada ka agdhow buu dhintay oo nimanka kasoo go-ay eh, marka waxaan hadda shaqaan hayaay xaggee degan tahay meel gurigii buu tilmaamay berri afar saac baan ku imaanaynaaye wahaabiyo inay wax qarqarsatay in kale berri baa la kale waa isku keenkeen yaan ku waayin baan ku mid hadda ku maqan meelaha maraykanka oo eh, maxamed carab la odhan jiray aan asraacnay eh, waan u tagnay gurig waan ugu tagnay garaacda albaabkan gargaacu naga furay waxaan dhi shal adna ballamiso adiga noo hanjabay wahaabiye anaa u yeela anaa socdaan ku ui aniga haddaad ibaabiciso kadib kuwa waaweyn baan ka doonaa marka haddii anu aan kugu filaadana wakafa allahu min an wey wuxuu wardi baan haystaa wardi baan haystaa kula hadli maayo waani wardiha kuu dami rag baad ballamisay hadda waa la ishayaaye wardiga joojiyo hawsha inoo bilow nin xerow asagoo la socday baa la socday oo la fadhiyey oo bambaase markaa ka yimid oo jamciyad ay lahaayeen suufiyadu markaa ka shaqaynhaya oo meelahan suuriya iyo shaam iyo waa looga kangeedi jiray urdun iyo balaayo kale ay ku xidhnaayeen marka wiilkii wiilkiibu horta bax aafay wada nimanka wahaabiyada balaayi sheegahayaan intaadan ku aafin horta ka bax guriga horta adug anugu waan isgaranayna wahaabiya laakin adugu ay ku samaynhayaan bax ba wiilku wuxuu bixi maaye wuxuu sheegaan dhagaysani ii kaadi wiilku waa isdhariji wardigana waa socon waayey waan joojinay wardigii markaasaa waxaan dan leeahay wuxuu su-aal ka bilaabay maxaan ka ka doodaynaa waxaan waxaan ka doodaynaa butlaan caqiidat اlashaacira ashaaciru waxay ka diin dhigatay inay caqiida baaila tahay ee ay selafka ku khilaaftay wixii ashaaciri selafka ay ku khilaafto o dhan inuu baail yahay diin la-aanna yahay baan ka naqaashayna oo waxaad aaminsan tahay ee baail yahay barhkeedna ay gaalnimo tahay baan ka naqaashayna adugu mawduucaad qoranaday ku taal kaasa i qoran baadho hadda ka wada hadlaynaa wuu xanaaqay wuxuu orta waxaan ku weydiiyey weligaa nabi maxamed riya ku aragtay halkaasuna uga soo socday weligaa nabiga riyama ku aragtay buuri markaasna waan ku arkay in hal mar ka badan baan arkay waa adduun ma wahaabi baan nabi riya ku arkay hadu dood dheer bay noqotay wahaabi iyo mid faasiq iyo mid fiican baa nabigu muslimiintu marba haddii ahlu iimaan la wada yahay oo moorada islaamka lagu jiro in la arka waa dhacdaa dooda meesha ku dambaysay waxba hadda sii faafaahin maayo inta aan ku daayo waa laga yaaba markaa inaan faafaada lakin wakti maayo <clears throat> faqad ra'aanii waa arkay faina shayطaana shayطaanku laa yatamahaluni iskuma ekaysiiyo imana jilo aniga muuqaalkayga saasaa ii qoran aniga bacdunas waxay qorayaan laa yatamahalu bi bay qorahayaan waa isku mid labada macno qaala abi wuxuu yidhi wakuli ibnu shahaaba faxadatu bihi xadiidka waxaan u sheegay ibna cabaas baan u sheegay inuu abu hurayr sidaa ii sheegay faqultu waxaan ku yidhi ibna cabaas qad ra'aytuhu nabiga waan arkay aan ku arkay bal warran hadda abu hurayra saa ii sheego ii wariyey waxaana ibna cabaas kuu sheegahayaa inaan nabiga arkay horiya ku arkay fadakartu waxaan u sheegay mar labaad alxasan bn cali baan u sheegay nabiga inaan ku riyoodon riyo ku arkay iyo tilmaantiisiba faqultu waxaan idhi waa kuliid baa weli hadlahaya shabbahtuhu bihi xasan baan ku shabbahay nabi ninkaan e, axadkaan arkeen ku riyooday ee nabi maxamed waya la yidhi xasan ibn cali bn abiaalib buu ekaa xasanow adigaba ku ekaaba nabigu faqaala ibn cabaas wuxuu idhi inahu kaana Eh, eh, <clears throat> ibn cabaas buu warramhayaa ayib fadakartu xasan bna ali xasan ali baan xusuustay dheh waba waan sheega hadheheen fadakartu xasan ibna ali baan xusuustay faqultu waxaan is idhi bihi waa ku shabahay nabigii iyo xasan baan isku shabahay marka wuxuu rabaa in inuu nabigu xasan u ekaa uu ka hubsado axad kale faqala ibn cabaas wuxuu yihi inahu kaana yushabihu xasan nabiga waa u ekaa ama nabigu xasan waa u ekaa marka waad aragtay intaa ku daaweeyey marka kuleyb wuxuu xaqiijinayaa xadiidkii loo sheegay tabiiqiisi iyo nabiga arko koriyo xadaثna mحamed bashاr بن dar shekh الجamacati qal xadana ibn abi cadiy wasmhu mحamed بn ibrahim ibn abi cadiy ومحamed بن jacفar غundur qaala xadaثna cawf ibn abi jamilaة اأعraabi cawf aلأعraabi baa loo yaqaana can يزيid الfarisiy يزيid الfarisi albsri min صغاr الtaabiciin min sgr taabiciin wey ninka waana masduur اxaal ninka muxaqiqa ah, <clears throat> saasuu tilmaamhaya saasaana saxan alimaam tirmidi hawshuu sheegi doonaa sax ma aha waan gaari doonaa nin kaloo ku magacaa jira oo uu ku khaldamo <clears throat> wa kaana wuxuu ah yaziid alfarisi yaktubu lmasaaxifa masaaxiftu qori jiray ilaa madbacad ma jirto far far baa lagu qori kadib kitaabkuu dhamaystiri dad ruuxuu siinaya ama uu iibsan ama ruux uu uhadiyeyn ama masaajida la dhigi idan kitaabta qori jiray masaaxiftu qaala wuxuu yihi ra'aytu nabi sal slam rasuulkaan arkay buu ihi fi lmanaam manaan baa yaziid alfarisi baa ohanaya zamana ibna cabaas ay zamana wujuud ibna cabaas ibna cabaas intuu noolaa ee uu joogay faqultu ibna cabaas waxaan ku uhi inii ra'aytu rasuul اllahi fi الnowm rasuulka ilahi baan hurda ku arkay ibna cabaasow ayb faqaala ibna cabaas wuxuu yihi ina rasuula اllahi sal ly slam kaana yaquul wuxuu odhan jiray ina shayطaana shayطaanku laa yastadiicu ma awoodo an yatashabaha bi inuu isku kayshabaho isku ka ekaysiiyo riyada faman ra'aanii fi اnawmi hurdo ruuxu igu arko igu riyooda faqad ra'aanii sawirkayga iyo muuqaalkayga dhabtaabuu arkay hal tastadiicu haddaba ma awoodaa yaziid alfarisiyow an tancata inaad tilmaanto ama tancuta inaad tilmaanto haada arajula ninka aladii ra'aytahu fi nawm ad ku aragtay axadka aad riyo ku aragtay ee lagu yidhi waa suubanihii ma ii tilmaami kartaa saan kaaga hubsado inaad nabiga aragto inaad cid aragto qaala nacam bur waa tilmaami karaa <clears throat> wuxuu ihi ancuto waxaan kuu tilmaamay laka adiga ibn cabaasow rajulan nin bayna arajulayn nin laba nin u dhexeeyo nabiga waa citaal ahaan nin dheeroo baxsanna ma ahayn ninkaan arkay anigu nin gaabanna ma ahayn rajulan bayna arajulayn ay bayna aطawiil e, اlbaini wa bayna alqasiir almuradadi saasuu ujeedaa jismuhu wa laxmuhu jidh ahaan iyo hilib ahaanba dhexdhexaad bu ahaa nin buurana ma ahayn nin weydsan ma ahayn nin aad u lafa waaweyn ma ahayn nin dhudhuuban ma ahayn dhexdhexaad jismuhu wa lamuhu <clears throat> ancutu laka waxaan kuu tilmaami rajulan nin baan kuu tilmaami jismuhu wa laxmuhu bayna rajulan wey saasay iskugu xidhan tahay dhiba ma laha nin laba nin udhexeeya nin dhexaad gabagabadu asmaru nin e, maaran buu ahaa axadka ilal bayaadi cadiinna xiga maarankana waa guduud iyo cadiin iskale waan soo maray maarinku laba nooc weeye maarin guduud iyo cadiin iskale ah oo midabka carbeed oo quruxsan ah iyo maarin aan madow iyo cadiin iskala ah. ama madow iyo guduud iskale waana kan muxuu ahay madow ee maaranka caadiga soomaalida utaqaana ah marka nabigu waa mana guduudnayn mana cadayn oo xiish ma ahayn midab marka guduud la dhansiiya buu lahaa adxalulcayn axad indhakuulan buu ahaa xasanudixki qosal wanaagsan bimacnaa af quruxsan baa loo jeedaa xasanadixki dhoolaha iyo ilkaha iyo cirtu ku qoslo uu quruxsan yahay jamiilu jamiilun dawaa'ir lwajhi jamiilun quruxsan dawaa'ir alwajhi ama jamiilu dawaa'ir alwajhi jamiilu dawaa'ir alwajhi wejiga wareegiisuna quruxsanaa weji wareegsan oo quruxsan buu lahaa wey weji qoran oo shuban maca daalika xaggana ka wareegsan buu nabigu lahaa ayib wejigu hadduu koomba noqdo kuusnaado waa foolxumo hadduu iska dheeraado qoraado seef ahaan noqdana ma quruxsano wejiga dheer ee shuban wamaca dalik korna ka go-an ka wareegsan ayaa quruxsan ayib wejigaas buu lahaa wareega wejigiisu waa quruxsanaa malaad lixyatu garhkiisu wuxuu buuxsha nabigu maa bayna haadihi ilaa haadihi lafgareeda buu jeedaa halkaa ilaa halkaasoo garhkiisu buuxiyey qolya waxa dhe ma e waa halkan u buuxiyey dhuunta halkaa ilaa halkaa niman waa m waa lafgareda taas wey labadaasuu buuxiyey laakiin sidii nabiga la og yahay laga bilaaba geeska ilaa geeska waa buuxa gar weynoo buuxo laakin xagga cunaha jirin buu lahaa ila cunaha haduu sii aado w foolxumo weeye daalka kaa galo oo maanta halkan la rafaado ma quruxsano ayib inuu laftan ku ekaadaa fiican hadduu halcunka u dego oo lagu kala baxaaya ayib mala'ad lixyatu garhkiisu wuxuu buuxiyey maa bayna haadihi ilaa haadihi buu buuxiyey qad malaat naxrahu dhuuntiisii bay buuxisaa bimacnaa intano dhan bay buuxisaa garhko dhan markaa garhku waa dheer yahay hadduu yar yahay markaas waa la arka dhuuntaadi garhkaadi waa banaan yahay luguntaadi waa banaan tahay markuu laakin garhku weyn yahay arki mayso ruuxa dhuuntiisa garhkaa qarinhaya waliba baalku caloosha u tagaa sooma halkaa tagaa oo xudunta tagaa garhka weyn marka ruuxii waxaan kuu muuqan halkaa xaabadkiisun baa kuu muuqan isagaa qarinhaya isagaa kaa asturahaya ee ma aha nabigu halkan kulahaa garh ma aha dhuuntu garh kulahaa ma aha hawsha laga hadlaayo qad malad waxay buuxisay naxrahu dhuntisay buuxisay ayb qaala cawf wuxuu yihi alcaraabi cawf nabi jamrat alcaraabi walaa adri garan mahayo maa kaana wixii ahaa maca nacti tilmaantaa wixii ka dambeeyey ee yaziid alfaris uu sheego iga fakatay buui ardayga hawsha ka fakatay ee ninkii asagoo riyooday uu dhammaystiray faqaala ibn cabaas wuxu uhi low ra'aytahu yaziidu nabiga adaad arki lahayd filyadati soo jeed haddaad ku arki lahayd ma staacta madan awoodeen an tancudow inaad tilmaanto fawqa haada ay akara min haada tilmaanta aad ka bixisa tilmaan ka badan maadan ka bixisan hadduu ku soo hor istaago asagoo nool iyadoo nool bimacana waxaa weeye nabi maxamed baad aragtid ku fadhiisatay wey si fiican baad ugu habsatay tilmaanta qaala abu ciisa tirmidi wuxu uhi wa yaziid alfarisi huwa yaziid ibnu hurmuz wahuwa aqdam min yaziid alraqaashi yaziid ibnu hurmuskani waa nin madani ah oo hiqa ah oo taabici oo kabiir ah ninkaana ma aha waxaa sakatiyey tirmidi baa khaldamay yaziid alfarisi waa basriyun min sigaari الtaabiciin mastuur اlxaal wey ama yaziid ibnu hurmus alfarisi isagu waxaa weeye waa madaniyun taabiciyun hiqat kabiir wahwa yaziid alfarisigan dambe ibnu hurmuskaana aqdan wuxuu ka daweyn yahay ka horeeyey min yaziid yaziid ibn aban araqaashi wa rawaa yaziid alfarisiyu can ibni cabaas axaadiia axaadiid buu ka wariyaa yaziid alfarisiy ibn cabaas haddana waa ka warinhayaa labadoodu bay ka wariyaan ninna si toosoo oola kulmo in badan ba wax ka qaato waa nin fiq oo kabiira nina waa nin yar buu ahaa oo mastuurulxaal ah idan waa kii yaraa wayaid araqaash tirmidi wuxuu ka dhigahaya kii weynaa wayid araqaashiyu lam yur ibn cabaas yaziidka raqaashi in badan ad soo martayna daciifka ahaana ibn cabaas maba soo gaarin ba kuwi wahwa yaziid magaciiso dhamaystiranna waxaa weye ibnu aban araqaashiy wahwa yarwi can anas bni malik wayaziid alfarisiy alfarisiyu wayaziid alraqaashiyu kilaahumaa min ahli اlbasra inuu wax isku qasayo ibnu tirmid waad ujeedaa yaziid alfarisi hunaa ku jira madani ma ah waa basri madni mh waa bsri ninka asaguna iبن cabaas wax ka wariya kale weyne ثiqada ah ee asagu waa madni inay marka basriyin yihiin waa ku saxan yahay يزيد بن aban الرaqاشhi waa bsri يزيد ibnu alfarisina waxaa weeye asaguna waa basri lakinahu mastuur اxaal min sغayr الtaabiciin ninkii iqadaabuna u wadaa hadduu ninka iqadaa u wado waa madani basri ma aha kilaahuma min ahli اbصra wa cawf ibn abi jamilata huwa cawf alacraabi ninkii la odhan jiray weeye xadana abu daawuud sulaymaan ibnu salmin albalkhiy shaykhu tirmidi wاnasaa'i abi daawuud almusaaxifi baa loo yaqaanaa qaala xadana nadr ibnu shumayl almuxadif alugawi qaala cawf alacraabi ana akbaru min qataada qataada ibn dacamat saduusi ibn ahaan anaa ka weyn eh, haddaan cawf ahay warkayga la soco cawfna sanadkii hore inu ku soo maray cawf min abi jabilat alacraabi can yaziid alfarisi marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo haddii cawf alacraabi oo qataada ka weynaaba uu yaziidkan wax ka warinhayo uu sheekh u yahay yaziidku waa nin qadiimu abaa ah macnahaasu ka raba ninka qadiimu abaq ah waa ninkii weynaa ee madaniga ahaa warkaan inaan kaa saxay ila tahay xadana cabdullahi bn abi ziyaad alqatawani qaala xadana yacquub bn ibraahim ibn saciid aلzuhri qaala xadaanii ibn ahi ibn haab azuhri ibn shihaab aلzuhri walaalkii wiilkiisi maxamed baa la wiilku wiilka ibn akhiga ah maxamed bn cabdillahi baa la can cami adeerka oo ibnu shahaab oo maxamed muslim ah bimacnaa wiil ibnu shahaab ay walaala yihiin baa sii dhalay wiil adeer loo yahay adeerku wax ka warina waa adeerkii ibnu shahaab azuhri ahaa oo maxamed muslim ah qaala wuxuu hi qaala abu salma qaala abu qataada qaala qaala rasul sal slam man ra'aanii ruuxii arkay yacni fi hurda ruuxii ugu arka faqad ra'a alxaqa shay dhabou arkay bimacnaa anigoo xaqiiqoo arkay weeye ee nin la qarway ama la wareeriye ma aha suuradaydi iyo muuqaalkayga isu rabbi abuur ninka ku riyooda anigiiba arkay weeye muuqaal ahaan waana i tilmaami karaa nebi maxamed baan arkayn waa ku dhaaran kara <clears throat> xadaanaa cabdullah bn cabdiraxmaan addarimi qaala xadaanaa mali mucalla bn asad waa bahz bn asad walaalkii wey bahz bn asad walaalkii wey ninka caanka ah ee taqaani bahz bn asad ibn xakiim <clears throat> can abi can jaddi ninka wax ku waran jiray walaalkii weeye waa nin iqa qaala xadaana cabdilcaziz bn mukhtaar mawlى xafsata binti siriin qaala waxa uu yihi xadaana haabit bn aslam albunani can anas bn malikin can rasuli lah sal ly slam qaal man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii hurdo ruuxii igu arkay iyo riyo waay arkay faina shayطaana shaydaanku laa yatakhayalu iskuma ka ekaysiiyo bi aniga wa qaala wuxuuna suubanuhu yidhi waru'ya اlmumini muminka riyadiisu ruuxa muminka riyadu ku riyoodo riyadu ku riyoodo juz-un gabal weeye oo min sittatin wa arbaciina juz-an afartan iyo lix gabal ka mid ah waa gabal ka mid ah afartan iyo lix gabal oo mino nubuwata nabinimada ah nabinimada marka loo qayday afartan iyo lix qaybood qayb ka mida wey culum waxay leeyihin ku fasirahayaan waa juz lagu ogaado haybiyaadka nubuwadu alcilmu walcamal baa u xoog badnaa bacda kowniha hibata min allah ay tahay haddana cilmi iyo camal riyada mu'minkaee dhabta ana ah, waxyaaba dan ba lagu ogaada dhacdooyin baa lagu arkaa haybiyaad baa lagu arkaa idan idan waa hal gabal oo kamid a ah afartan iyo lix gabal oo nabinimada oo haybiyaadkii culumta lagu idraako qayb kamid a wey saasa loo jeeda marka culmu nubuwa loo qaybiyo iyo wasaa'il iyo ariiqu cilmi nubuwa loo qaybiyo afartan iyo lix qaybood jus kamid a weyo ee waxyi hawlo kala midna ma aha saasaa loo badan yahay qaababkana waa loo fasira oo qaybo kale waa la sheeg lakin kaasaa u roon xadaanaa saa dartee nabig wuxuu yi ruya mumin lam takid takhطaأu mxuu ahay ru'ya اmumin fi akhir الzamaan haddii la gaaro aw kama qaal haddii akhiru zamaanka la gaaro ru'yada ruuxa muminka beenba ma sheegtaba inta badan way ku habsataa waxaad ku riyotooda arkaya mararka badan xadaana maxamed bn cali intaa hadday dhammaatay oo nabigii riyadii aragtidiisii iyo dhaqankiisii iyo weelashiisii iyo qaab socodkiisii qaab fadhigiisii qaab xadiidkiisii dhaqanka ummadda ula dhaqmahay suu rabbi ula dhaqmayay ahalka suu ula dhaqmayay dulqaadkiisii deeqdiisii salaadiisii soomkiisii waxba aan laga tegin haddana haddii aad nabiga kuulan weydo o arki weyd adoo nool ood noqota mutaakhir annagoo kalea aada noqoto ama nin kasii dambeeyaba habeenkii haddaad ku riyooto inaad aragtay nabigii riyadaa inay riyo dhaba tahay nabigana aad aragtay haddaad tilmaantiisa keento uu ka soo hadlay laba atar buu ku gebagabaynaya oo ah axaadiista iyo akhbaarta in laga warqabo oo laga dayn dhigto waa khaatimo wanaagsan wuxuuna yidhi sheekhu xadaanaa maxamed عaliي بن شhaqيq الmarwaزي شhayk التirmidi والنasائي ثiqة imaam qaala xadaanaa صaaxibu xadiiث walida qaala samictu abi aabihii عalي ibnu shaqiiq almarwazi asaguna waa saaxibu sunati wa fiq wa xadiid yaquulu asagoo le qaala cabdullaahi ibn lmubaarak maraawisa meesha iskugu tagtay ila cbdullahi waa marwasi ida btuliita bilqadaai qada haddii lagugu imtixaano oo qaadi lagaa dhigo oo xil laguu dhiibo facalayka biاlahari axaadiista ogow alahar huna waa macnihi caamkaa kulu maa uhira can الrasuuli aw can الصaxaabati aw can الtaabiciin altafsiru biاlma'huur atafsiru biاlmarfuucaati wاlmawquufaati wاlmaqطuucaati wa aahaari ataabiciin baa loo jeedaa yani facalayka biاlahari raadka hore ee ummadda ogow axaadiista ku dhaqan wax ku xukun saxaabada xukunkoodii dabagal taabiciinta fiqigooda dabagal in ummaddiisa ku xidhan noqo waxay la mid tahay markii maalig la weydiiyo le maaligo waxaa ti ninka mujtahidka ah waxaa la rabaa an yakuuna caarifan wa caaliman biikhtilaafi الnaas man hum الnaas dadkan aad leedahay waa in khilaafkooda aad la socoto sadan u khilaafin mecdaan oo gu dhaqaaqin waad asaxaabatu wataabicuun bur ma aha dadkan annaga ku hadlay dadkan dambeeyey iyo mutaahiriinta kuwa warkooda u bixin bur hor taalla ma aha asaxaaba wataabicuun dadkaasi la warqab fiqigoodii iyo waxay isku khilaafeen eh, meeshaas ku badbaadaysaa wey xadaanaa maxamed ibnu caliy ibnu shaqiiq almarwazi qaala xadaana nadr ibnu shumayl alugawi almuxadis qaala anba'ana ibnu cawfin can ibni siiriin qaala hada alxadiidu diinun fanduruu canman ta'khuduuna diinakum waa lagu kala baxay ibnu siriin wuxuu yihi hada alxadiidu xadiidku iyo khabarku waa diinun ay maa yutadayanu bihi wey waa wax laga diin dhigto oo alla loogu dhawaado oo ilaahay lagu caabudo fanduruu eega oo fiiriya canman ta'khuduuna diinakum diinkiina dadkaad ka qadanaysaa culummada wax ka qadanaysaa dadkaad wax weydiinaysaan dadkaad wax ka warinaysaa dadka idin yahay rabbi idin dhaxayn iska hubsada dad lagu kalsoon yahay oo diin wanaagsan oo alla ka cabsada oo toosan wax ka qaata weeye xadiidki intaasaa u dambaysa dardaarankan waa dardaarankii uu siiye oo kale shucayb bnu xarb eesheekiisi sufyaan athawri sanadka hadduu sanad culus uu noqon waayo haddii ilaahayna kuma caabudi kartid kamana diin dhigan kartid shucayb bnu xarb baa u yimid sufyaan athawri markaasuu ku yidhi sufyaanow adduunkii waa khilaafkii batay waa la iskhilaafay waa la isku dhacay waa la kala tegay bidac baa soo baxay waxaan rabaa inaad ii yeeliso caqiidatu asxaabi rasuulilah diintii saxaabadii iyo waxoodii baan raba ii yeeliso wax waxaan rabaa aan ilaahay la hortag inad ii yeeliso yeersa qoro uu yeeliyey caqaa'idkii buu u yeeliyey aliimaanu qowl wacamal saasan wanara wanara wanara waxaan qabna waxay qabeen waxay qabeen markaas u dhamaystiray markuu dhameeyey yaa wuxuu yihi dadkii culamada i ahaa ean ku kalsoonaa diinkan aan ka soo gaadhaybu aakhara marka la yimaadee rabbi ku weydiiyo su-aal ku weydiiyo waxaa tiradaa bu i hada ma xadaaniihi sufyaan ibnu saciid ibn masruuq athawri uma khalli bayni wa bayn allahi adu marka laska kala laadso oo lagu qabto waxaan yaa kugu akriya lagu yidhaahdo ilahay ana iisoo xawil buuri malaaigta ku imtixaanaysa ama su-aasha rabbigay rabbi anuu arday baan ahaaye sheekh weyn baa ilaa sheekaasa ii yeeriyey uma khali bayna wa bayn anaa aqaanabi rabbi saan ugu jawaabi anugu hadde waxaan dhihi bui can naaficin can anasin can rasuuli can jibriil can rabbi اlcaalamiin warkaygu waa iska kooban yahay bu warkaygu war kooban weeye buuri nabi maxamed baan laba usii mari kadibna jibriil baan ku xuri ilaahayday gelaysaabuu diintaydu yaan lagu wareerin wiil yahow diintaa ka adarka adar saxiixa haabita waaa soo ururiya alimaam alalakaai idan waxaa kut kuteen iyo ara'ayte iyo nin baa yidhi waxaa ila qumaha ku lugu-ine calayka biاlaathaar awsaaci dardaarankiisa ardaygiisa wuxuu ku yidhi calayka biaathaari man salaf dadkii tagay raadkooda ogow oo ku dhaqan wa iyaaka wa araa rijaali wain zakrafuha laka bilqowl riwaayo kale calayka biaathaari man salafa wain rafadaka الnaas waa riwaaya saxiixa haabita dadkii muslimiinta ahaa saxaabadii taabiciintii ahlu khayrkii ku dheg oo warkoodii dabagaloo baro iyo kutubtoodii wain rafadaka dad waba ku diideen waa waalan yahay waa majnuun xadiisun buu ku haya xadadanaa buu la soo taagan yahay wargoodmaa laga tegey casri baa la marayaa qarni lixaad cishruun baa la marayaa warka jooji buui wa iyaaka wa araa rijaal hebel baa yidhi hebel baa qaba anaa yii waxaa iska ilaali buui wain zakrafuhaa laka bilq ha lagu xayisa lagu ammaano albaaqicat limaan baa la almujtahid lmulaq asaga mulaq u taallaa ee lagu wareerin bu hawlaa iyada ah fa ina almra yanjali wa anta calaa siraatin mustaqiim bur hawshu waxay kala bixi adoo waddo too ahaya bur iyo biyaa loo kala bixi xogow inaad gegsato oo diinkaaga ku dheganaato unbaa la rabaa ayadaaba iska caddaan waxaani dadkan wareersan aakhir way miirsan doonaan ama way ku le-an doonaan kadibna waxaad ku naalloon ku xamdiyi doontaa ilahay inuu ku badbaadiyey fa ina almra yanjali wa anta calaa siraatin mustaqiim kitaabku waa gabagaboobay ilaahay subxaanahu wa tacaala imaamka alifay dembigiisa ha ku dhaafo oo ugu naxariisto miisaankiisa xasanaadkana ha u saaro alimaam tirmidi culummadii xilkan soo gudbisay ee gudatayda ilaahay subxaana wa abaal wanaagsan ha ka abaalmariyo inagu wixii aan jabinay ama aan ku joogsanay na u qasdin allah noo dhaafo wixii wanaagan kitaabka usoo sheegay allah idinku anfaco iyo intuu gaadhaba wixii shar ayna u qasdina idinkana allah idinkuma aafeeyo anigana allah ii dhaaf subxaana waxamd ashhadu an laa ilah illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk marxaba sheekh ma isku lamber baan haysanaa laba boqol maxaa tiri